بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله وحنكب الله بإن آيات الله بقول كنتم يصدح إلى آيات الله بقول كنتم يسقال وسورة البقرة الله سبحانه وتعالى وحصوش شيئا قصوين إيا علم والينو شيئا تلك آيات الله مركي ليدي نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين آيات waxay tilmaamaysaa fusul baa laga soo sheekeeyey laga soo waramay marka haddii dadka xunxuni ay moodi lahaayeen nabilahi maxamed inaanu rasuusha ka mid ahayn inaka la min almursaliina buu ayid tilka taa arusul ee rususha ah, ee faraha badan fadalnaa waan fadlinay waan sharfinay bacdahum qaarkood calaa bacdin qaarka kale minhum waxaa ka mid man dad baa ka mid كلم الله الله الله الله hadlay كلمه الله weeye ورفع بعضهم qaar kood uu kor yeelay darajaatin darajooyin buu kor yeelay waataynaa waan siinay ciisa ibna maryama ciisihii ina maryamaadaha xujooyin cadcad baan siinay waayadnaahu waxaan ku xoojinay oo la shaqeeyey dacwada la waday biruuxi lqudus malaku jibriil rususha allah waan kala fadilnay buuri qaarkood baa qaar buu alla la hadlay yuu la hadlay qaarkood darajo saray leeyahay marka bilmata darajada saraan kuwa lihi waa ululcazmi marka nin yahuuda waladii fadala muusa cala alambiyaai buu ku dhaartay nin muslimaa yidhi xataa muxamed markaasuu labada indhood ku dhiftay kii muslimka ahaa ninkii yahuudka baa nabiga u tago ninkaasaa idharbaxay buui sidaa igu dharbaxay nabi wuxuui laa tufadilu cala alambiyaa baynahum bacduhum calaa bacdi ambiyada ha kala fadilina buudi marna wuxuu ihi laa tufadilunii cala alambiyaai ambiyada ha iga kala fadilina marna wuxuu ihi laa tufadilunii calaa yunus adigu ambiyada ha kala fadilina buu nabigu yidhi marka xadiidka iyo aayaddan waxaa laisu waafajiyay nabinimada kuma kala fadila nabinimada lafdiga nabinimada macnaha nabinimada way ka siman yihiin laakiin dee qaar baa qaarka kale darajo waxyaabaha kale dhinacyo badan bay isleeyihiin matal nabiyullaahi muusa waxa weeye allah baa la hadlay allah buu la hadlay allah baa la hadlay nabiyullaahi maxamed isrihii iyo waxyaabo badan khayru khalqillaahi baa laga dhigay marka xagga nabinimadayna ku kale fadlo badnayn dee xagka kale way ku fadli badanyihin marka waxaa loo jeedaa idinkoo kala fadilaya oo faan u jeeda ha kala fadilina laakiin xagga nabinimada kuma kala fadilo wey marka alla subxaanau watacaala wuxuu qaarkood ba qaar kale ka fadilan ululcamigaa jira ululcamiga ibrahim iyo nuux iyo ciise iyo muuse iyo nabiyullaahi maxamed iyo ululcamiga weyn marka ha kala fadilina waxaa loo leeyahay oo nabigu uleeyahay idinkoo qabyaalad iyo isufaanin xagga nabinimadana kuma kala fadlin laakiin xagga kale de ku kalfadli badan yihin tilka taas quraanka ku ku jirtee nabiyullaahi maxamed oo lagugu soo dejiyey الرسول اي رسوشا فضلنا هذا الاعراب حقيده كان الرسول تلك ذي نعتي اتاي وانا لغا خبري كرا فضلنا وان فضل لي قار كود فضل بان سيني على بعض قار كلا اي كفضل بدنهم منهم محاكمه من كلمه الله ورفع بعضهم قار كود بكور يلي درجات درجوين بكور يلي اين كوا كلا لهين لبنمده way ka siman yihiin waatayna waan siinay ciisa ciisaha ina maryamada albayinaati xujooyin cadcad baan siinay wa ayadnaahu waxaan ku xoojinay oo dacwada la fidin jiray ruuxulqudus nabiylahi jibriil ilaa nabiylahi ciisa yahuudo cadow ah yuu dhex joogay marka malku jibriil baa ilaalinay walow shaa allahu alla hadduu doono maqtatalu isma laayeen maqtatala isma laayeen aladiina kuwii min bacdihim rususha ka dambeeyey min bacdi maa jaatum inta u timid albayinaatu xujooyin cadcad walaakin ikhtalafuu way iskhilaafeen famin waxaa kamida man aamana ku rumeeyey minhum waxaa kamida marka wlmaqtatala ladiina macnaheedu weeye markay rusushii ka tagtay bay rusushii kadib iyo iskhilaafeen macnuhu wey rasuul walba markuu ka tegay ummadiisii way iskhilaafteen way islaayeen marka ilaahay iraadadiisa haddaan hadduu alla doonayo isma laayeenoo isku raaci lahayn walow shaa allaahu alla hadduu doono baktatala isma laayeen aladiina kuwii min bacdihim rususha ka dambeeyey min bacdi maa jaathum lbayinaatu xujooyinkaito yimaadeen ee markay rusushii ka tagtay bay iskhilaafeen markaasaa qaal gaali iyo muslim bay noqdeen walaakin ikhtalafuu way iskhilaafeen fa minhum waxaa ka mida man aamana ku rumeeyey wa minhum waxaa ka mida man kafara ku gaaloobay walow shaa allahu alla hadduu doonana baktataluu isma laayeen walaakina allaha alla subxaanahu watacaala yafcalu wuxuu falaa maa yuriid wax alla wuxuu dooni cid ka daba shaqaysana laa yus'alo camaa yafcalu alla wuxuu samayn lama su-aalaba marka alla hadduu doono isma laayeenoo iimaanka isu raaci lahaayen yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye anfiquu bixiya mimaa kii qaarkii rasaqnaakum aidinku asaaqnay min qabli an yaatiya intuu iman ka hor waa intaanu imanin af soomaaliga dheh yowmun maalin laa baycun iib fiihi dhexdiisa un ahayn oo aadan naftaada iibin karaynin walaa kullatun saaxiibtinimana ayn ahayn nin saaxiibtinimo kugu badbaadin aanu jirin walaa shafaacatun ergana ayna jirin ergana ayna jirin hadduu mumin yahay dee waa loo ergeyn walkaafiruuna gaalada hum keligood baa aaalimuuna ah marka kuwa aan ergada helaynin en alla u naxariisanayn waa gaalada ogaada wey muminiintii waxaa laleeyahay maalintaasaa imane usii sahay qaata waa maalin saaxiib ku badbaadini jirin naftaada aadan furan karaynin cid kuu ergeyni ayna jirin haddaan alla idin dayn marka si alla shafaacadaada u idno sii sahay qaado yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy anfiquu bixiya mimaa kii qaarkii kulligii ha iska wada bixinina razaqnaakum idinku arsaaqni min qabli an yaatiya intaanu imanin haddii xaraf xaraf loo laqbayo min qabli an yaatiya intuu iman ka hor bay noqon marka waa intaanu imanin yawmun maalin laa baycun iib fiihi dhexdiisu isfuran karayna waa qiyaama walaa khullatun saaxiibtinimana jirin walaa shafaacatun ergana jirin walkaafiruuna gaalada hum keligood baa aaalimuuna aaalimuuna nin taabica yidhi alxamdu lilah buu yihi hadduu ilaahay dhihi lahaa aaalimuuna hum lkaafiruuna de yaa dulmi ka badbaaday aalim oo dhani waa gaal hadii la yidhah yaa dulmi ka badbaaday marka gaalada aalimiina buu alla yidhi macnaa haddaad muminiin noqotaan allah subxaana wa tacaala waa idiin naxariisan allahu laa ilaaha illaa huwa allahu alle laa ilaaha ilaah ma jira xaq lagu caabudo ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allaha nool weeye oo wax walba maamula shay walba u quma alxayu allaha nool weeye alqayuumu oo shay walba maamula laa taakuduhu alle ma qabato sinatun dheelalow walaa nomun hurdana ma qabato low waxaa u sugnaaday maa fi samaawaati samada waxa ku sugan wamaa fi lardi ardada waxa ku sugan aayaddan nabiyullaahi maxamed baa wuxuu weydiiyey ubay binu kacab ninkii qaariga ahaa ayu aayatin acdamu cindak fi lqur'aan aayadda ugu weyn qur'aanka waa tae ilaahiy rasuulka ogbuud dhowr goor buu yahniaka alcilmi ya abaa manzir bu cilmigu ha ku macaanaad wuu gartay marka ayadan in yar haddii laga soo qaado aayatul kursiga markaad seexanayso haddaad akrido shaydaan kaa teg shaydaan dib kuugu soo noqon maayo guriga aayad kursiga lagu akriyana shaydaan ma imanayo salaada dabadeedana waa la akriyaa aayatu kursiga oo salaada dabadeeda markii ducada astaqfirullah allahumma anta salaam ducada markii la dhameeyay aayat kursiga mar la aqriyay ee qul huwallaha iyo labada qulacuuduna waa la aqri maqribka iyo subaxa min saddex goor baa la aqri hadda waxooga yar dhab wuxuu inaga haystaa wardigii adoo dhamaynin baa ducadii la bilaabay ilaah qudradiisa wardigii wardigii sharciga ahaa ee in la aqriye la rabay adoon dhamaynin baa ducadii lagaa bilaabay markaa dhexdaa wax kaaga yaa kaa jooga marka aayadanu waa sidaa aayaddaa ha lagu wardiyo ha lagu xirsi xidho waa toban jumlo aayaddu toban jumlo oo jumlo weliba macnahay samaynaysay macna cajiiba yahay allaahu alle laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooyaane alxayu allaha nool weeyo oo laa yamuutu aan dhimanaynin alqayuumu calaa kulli shay shay la arka kulligii allaha u qumayo maamulo wey laa taakuduhu alle ma qabato sinatun dheelalow walaa nawmun hurdana ma qabato lahu waxaa u sugnaaday alle maa fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo maa filardi nabilah muusa yidhi talow alla ma seexda malag baa u yimid laba dhalo laba qururadood buu dhihi midna gacantan ku qabuuli midna gacantan ku qabo yiri hurdadii buu maalmo u diiday habeenkii dambu seexdayo markuu saa ulumnaday labadii qururadood isku dhace marka alla hadduu seexdo samadii ardadu soo iskuma dhaceen bu yaa lagu yidhi marka waa waa qiso waa la iska sheegi karaa laakiin qisadaasaa jirta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi manda man shasi waa man daa shaksigae axadkae aladii axadka eh, yashfacu ergeyn kara cindahu alla agtiisa mooyaane ilaa biidnihi cindahu alla agtiisa ilaa biidnihi idankiisa mooyaane yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxa hortooda oo adduunka ah iyo maa khalfahum waxa ka dambeeya oo aakhiro ah walaa yuxiiduuna dadku ma ogo oo ma koobin bishayin shay min cilmihi min macluumaatihi a ah wuxuu ogyahay ilaa bimaa macluumaadka alle iyo cilmiga alle wuxuu alle ina ogeysiiye mooyaane ma ogin cilmiga alle marka shafaacada markii la yidhaahdo de waxaa shafaaco qaadaya alambiyaa alsaalixiin ashuhadaa alculamaa yaa shafaaco qaadi kulligood laakin waa goorma bacda alidni wey markii iyaga la idno ka loo shafaaco qaadina laga raali noqdo wey adduunka shafiic ma ku samaysan kartaa marka in laguu idin in adi raalli lagaa noqon miyaad warhaysaa may shaiica in loo idin miyaad warhayso ninkaa shafaac qaal la dhihi may adduunka shafaaca ku samaysan dad shafaacada rasuulka inaad ka qaybsa dooni oo shafaacada aad ka qaybgasha dooni oo lagu siiyo cibaado un la imow cibaado khaalis bas kan baa lagu adaaba shafiic noqon marka dambe intaa markii wax waliba shafaaco qaadaan baa ilahay haddana shafaacadiisii imano waxaa weeye in cadad aan la garanayn yaa naarta laga soo saaray laga soo saari waayo man daa waa axadkee alladii axadka yashfacu ergeyn kara cindahu cinda allah alla agtiisa ilaa biidnihi inuu ku ergeeyo mooyaane oo nabiyullaahi maxamed shafaacada gaarka ee ummadiisii mooyaane ashafaacat lcudmaa buu leeyahay nabiyullaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam yaclamu alla wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim waxa dadka hortooda ah oo adduunka ah khalfahum waxa ka dambeeya oo aakhiro ah walaa yuxiiduuna dadkuma koobaan bishayin shay min cilmihi alle cilmigiisa ah cilmiga alle iyo wixii alle ogyahay oo dhan wax koobaa ma jiro ilaa bimaa sha wuxuu doona mooy wax badan buu alle inoo ogeysiiyeyo qur-aankaba alle wuu ina waxyaabahan horteenna alle waa ina ogeysiiyey eh, nabiyullaahi muusa markuu khadir u tagay ee maku raacaa uu yidhi haa yidhi doonta ay wada fuuleen yaa shimbir yari doonta qarkeeda intuu isku taagay yu afka saa u geliyey uu ka soo saaray afkiisu waa subaan waa gees qoyaan soo raaci mahayo wuxuu yihi muusow cilmigaygii cilmigaa markii la isku daro bahalkaasi badda intuu ka soo qaaday in leeg weeyi ma dhanu yidhi marka cilmiga alle wax ogaan karaa ma jiro kitaab baa munaaqib la way ku been abuurteen sheekh shee cabdiqaadir aljilaani raximahullah ma una dhigna nin shiicay ah qoray oo sheekha ku been abuurta wuxuu dhigaa waaclamu cilmallaahi uxsii xuruufahu waclamu mawja lbahri kam hiya mawjati ilaahay cilmigiisoo dhamaan xaraf xaraf u ogahay mawjada badaan dhibic dhibic ogahay way ku bana murteen sheekh raximahullah beri buu ka yahay sheekh sheekhu wuxuu ku dhashay gobolka jiiraan iiraan gobolkii hore madhabka shaaficigu aada u yaqiinay wuxuu yimid baqdaad buu yimid xambali buu noqday marka way ku been abuurteen sheekh allah wuxuu leeyahy cilmiga alle cid ogaan kartaa ma jirto wasica wuu waasac noqday kursiyuhu alla kursigiisu asamaawaati samooyinka iyo walarda ardada walaa yahuuduhu alla ma culaysiiyo xifduhumaa samadii ardada xifdigooda wahuwa alle alcaliyu ka sareeye weeye alcadiimu ee weyn kursigu markii samooyinka iyo ardooyinka kulli la isu eego wax yar bay noqonayaan wuu ka wen yahay carshiga haddana samooyinka ardadii maca kursiga markii lagu daro carshigaa ka weyn samaba samada kale shan boqol oo sano ay u jirtaa samada qaradeeduna waa shan boqol carshiguna wuxuu samada u sarraysa u jiraa shan boqoloo sano in loo socdo yuu u jiraa allah meeshaasu inaga maamulaa inaga ogyahay inaga arzaaqa inaga ammaano marka carshigu ku fadhiyaa melihi ee allah subxaanahu wa tacaala istawaa calaa carshihi isagaa carshiga haya alla subxaanahu wa tacaala allah wuxuu leeyahay wasica wuu u waasacno kursiyuhu alla kursigiisu asamaawaati samooyinkiiyo walarda ardada walaa ya samadii alla ma culaysiiyaan xifduhumaa ilaalintooda wahuwa alle alcaliyu ka saree wey alcadiimu oweyn laa ikraaha fi diin laa ikraaha qasab ma jiro fi diini diinta laysku qasbo maxaa yeelay faqad tabayana wuu cadaaday arrushdu sawaabti min alqayi baadidii buu ka cadaaday aayaddu waxay tilmaamaysay qoladii yahuudda reer bani nadiir iyo dee dhextii la iyo ansaartii isdhex deganayd yaa haweenayda yaa waxay nadiri hadduu ilmahaasi u noolaado inay diinta yahuudda gelin oo diinta dee diin ahaan iyaduba wax diina jiray caruur fara badan baa marka la yahuudeeyey oo yahuudda ka mid ahayd markii reer beni nadiir madiine laga kiciyey yay qoladii dee caruurtoodii ay yahuudda la joogtay yay dhaheen waan ka soo reebaynaa waan ku qasbaynaa markaasaa la waan isku qasbidi ma jirta dee diinta iyagoo hadday doonaan ha raaceen waa xaqii baaba cadi inay yahuuddu ay xun yihiinoo dhulkiiba laga qaaday way arkaane ha ka soo hadheen iyagu marka laa ikraha fi diini macnaheedu waxaa weeye dadka diinta in rumeeyo lagu qasbi maayo laakiin dadku haday dacwada ka hor yimaadiin waa lala dagaalami dacwada haday ka hor yimaadiin hadday barobagandho waxu faafiyaanna waa lala dagaalami laakiin qasab qalbiga looguma gelin kara diinta waa laa ikraha qasab ma jira fi diini diinta qad tabayana rushdu sawaabkiibaa caddaaday xaqiibaa caddaaday milqayi baadidii faman yakfur qofkii ka gaalooba bidaaquuti shaydaanka iyo wixii la halmaala daaquud waxaa la yidhaahdaa wax kasta oo la caabudo oon alla ahayn wayumin rumeeya bilaahi alla rumeeya faqad istamsaka wuxuu qabsaday bilcurwataa mareegtii ama xadhigii alwusqa ay xooga badnayd lanfisaama go-itaan laha uma sugnaan ma go-ayso curwa diintii xaqii laa ilaha illa lah maxamedun rasuullah iyo wixii la halmaalay baa laga dhigaya xadhigga laa ilaha illa maxamed rasullah markaad qabsato kula goy maayo ilaa aada alla u tagto wactasimuu bixablillaahi jamiican marka xadhiggii aan go-aynin oo uu ku badbaadayo yuu qabsaday oon go'itaan lahayn waman yakfur faman yakfur qofkii ka gaalooba bidaaquuti shaydaanka daaquudka wax kasta oon alla ahayn oo la caabudaa la yidhaah wayumin rumeeye billaahi alla rumeeye faqad istamsaka wuu qabsaday bilcurwati mareegtii alusaa ee xooga badnayd lanfisaama gu'itaan lahaa uma sugnaanin wallaahu allana samiicun wuu maqlaa caliimu wuu ogyahay markaad diintiisa qabsato ilahay baa ka abaalmarin wey allah baa ka allahu alla weliyuladiina kuwii u gargaarahooda weeye aamanuu rumeeyey yukhrijuhum alla wuu ka saari min adulumaati dulmigii iyo jahligii gaalnimadu ka saari ila nuuri nuurku u saari iyo xaqi iyo iimaanka waladiina kuwa kafaruu gaaloobayna awliyaa'ahum ka maamulaay addaaquutu shaydaanka weeye yukhrijuunahum waxay ka saarayaan shayaadiintu min annuuri xaqi iyo iimaankii ila adulumaati mugdigay u saarayaan allah weliyuladiina aamanuu weligeenu allaha ina kaalmeeya ee inoo gargaara ee inagu maamulaya waa allah allah marka ciddii uu maamulay waa qof kasta oo xaqdoona allah baa weli u ah mugdigii iyo shirkigii buu ka saari iyo xumaantii iyo jahligii nuurkiibuu geli shaydaankuna kuwa uu maamulo intuu nuurkii ka saaro oo islaamnimada ka saaro mugdigii geli mugdigii meeshan qisada ku jirta waxaa weeye iimaankii mufrad baa laga dhiga nuur baa la gaalnimadii iyo wixii xumaana ulumaad waa la jamciyey way fara badan yihiin de iyagu laakiin xaqu waa mid keliya dhowr ma aha dhowr nuur ma jiraan waa mid keliya xaqu waa kii nabigu inoo tilmaamayo intuu wado jeex wadooyina ka hareero jeexay iyo wado walba shaydaan baa jooga xaqiina wakaa dhexda siraada mustaqiimkii waa kaan allahu alla weliyu ladiina kuwii ka u kaalmeeyo weeye aamanuu rumeeyey yukhrijuhum alla wuxuu ka saari min adulumaati shirkiga iyo jahligu ka saari ila nuuri iimaanka iyo xaquu u saari waladiina kuwa kafuruu gaaloobay wliyaauhum kuwa maamule ee hogaamiyay adaaquutu shaydaamada weeye yukhrijuunahum shaydaamadu way ka saari kuwa ay maamulaan min anuuri nuurkiibuu ka saari ila ulmaati buuna u saari marka meesha waxaa isukaa berber yaalla ama wadada alle qaad ama shaydaan dee la qabso shaydaanmada waxaa kamid shaydaan maroole waa ka mid dadka xunxun iyo dadka haddaad la qabsato wadada way kaa saari ulaaika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye kuwaa shaydaanka raacay shaydaanku maamulo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduna way ku waarayaan labada wadaan lainoo barbar dhigaye irtadayhmaa shayka alam tara ma ogaatay oo ma ka warasho cilmigaagu ma gaadhay ila ladii kii xaaja la murmay ibraahiime ibraahim kula murmay fii rabbii rabbigii kula murmay muxuu ibraahim ula murmayaa an ataahu llahu inuu alla siiya darteed almulka boqortooy wuu kibreeyo boqortooyo da intuu boqor noqday buu ibraahim ku yidhi ilaahay inuu jiro maxaa u daliila id waqti bay ahayd qaala ibraahim uu yidhi rabbii rabbigay alladii allah wey yuxyii qaala ninkii wuxuu hi ana aniga laftaydu kaas wuxuu ahaa namruud kancaan binu kawsh yuu ahaa namruudkii boqorkii baabil buu ahaa ee nebi ibraahim dabka ku tuuray yuu ahaa ninkaasi boqor doqon u ahaa markaa nebi ibraahim bu wuxuu ku yidhi nebi ibrahim waa kii dabka ku tuuray nebi ibrahim bu rabbiga aada sheegayso maxaa u daliila inuu nool yahay ilaahay waa ka wax dila ka waxna midna wuu gowracay wakaabin anigu maaa noolaa waa caqlixuma wey alam tara ma ogaatay ila ladii kii xaaja la murmay ibraahiima ibraahim fii rabbihi fii wujuudi rabbihi rabbigii jiritaankiisa kula murmay muxuuna ku murmay tibiro ana ataahu llahu bian ataahu llahu waa inuu alla siiyey almulka boqortooyo waa namruud binu kancaan id wakti uu qaala yidhi ibraahiimu ibraahim war rabbigaaga ii sheeg buu yidhi rabbi rabbigay alladii allah wa yuxyii nooleeya yumiitu dila qaala wuxuu hi ana anigu laftaydu uxii waanan dilaa mitu waana nooleeyaa laba nin buu intuu midna soo qabtay oo gowrac midna sii daayay qaala ibraahiimu ibraahim wuxuu yidhi fa in allaha alla yatii wuxuu kala yimaadaa bishamsi qoraxda min almashriqi xagga bariguu kala yimaada faati kala kaale baha qoraxda min almaqribi xagga galbeedka ka soo bixi adigu fa buhita wuu wareeray alladii kii gaaloobay wallaahu allana laa yahdii alqawma qom aaalimiina xujo ma helaan qof aalima inkastuu murmo xujada waa laga heli buhita ficilku waa majhuul laakin waa musami wuxuu yidhi ibraahim wuxuu yidhi fa in allaha alla yaatii wuu la yimaadaa bishamsi qoraxda min almashriqi bariga faati la kaalay bihaa qoraxda min almaqribi galbeedka adu ka keen fa buhita wuu wareeray wuxuu ka hadlu garan waayey alladii kii kafaruu gaaloobay wallaahu alla sidiisaba laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm adaalimiin oo aalimiin yani muran kasta hadday keenaan oy caqli kasta leeyihiin nin daalimi xujo ma helo aw kaladii mil ladii kii oo kale warkaagu ma gaadhay cilmigaagu ma gaadhay marra maray calaa qaryatin magaalo waayan khaawiyatun ay ku dul dhacday calaa curuushihaa khaawiyatun khaawiyatu calaa curushihaa dhistii kore yaa dhulka ku dhacday dhistii hoosena kore cariiska ahayd korkii cariiska baa dhulka yaalla uu ku kordumay marka way burburtay haawiyatu way maran tahayna waa laydhaha aw kaladii mila ladii kii warkaagu cilmigaagu ma gaadhay marra maray calaa qaryatin magaalo wahya magaaladun khaawiyatun ay ku duldhacday jidaarkeedii ku duldhacay calaa curushaha korkeedii qaala wuxuu yidhi annaa sidee buu yuxyii u noolayn haadihi magaaladan allaahu alle bacda mowtihaa ninkaas wuxuu ahaa baa lihi cusayr bukhtunasar markuu yahuud wuxuu dilo iyo wuxuu qafaasho ka dhigo baabil geeyey bukhtunasar baabili geeyey yaa cuseyr oo nabi ah yaa ka soo baxay dameer buu soo kaxaystay meeshii yahuuddu deganaan jirtay oo baytulmaqdis ahayd oo burburtay oo guryihii dumeen oon cidi joogin buu yimid oo aan wax ku yaallaa jirin waa markaasuu yaaban yahay marka marka yaabbay ka tahay shaki kama aha yaabbay ka tahay ninka soo marayna waa cuseyr dameer buu wataa aw kaladii mil ladii kii cilmigaagu ma gaaray mara maray calaa qaryatin baytulqudus waayo khaawiyatun ay ku dul dhacday calaa curusha cariiskeedii dulsaarta ahaa uu hoosta maray jidaarkiina ku dumay qaala wuxuu ihi annaa sidee buu yuxyii u noolayn haadihi tan allaahu alle bacda moytaha intay baaba'day oo dhimatay kadib fa amaatahu allah allah baa dilay miata caamin boqol sano uma bacasahu wuu soo nooleeyey qaala wuxuu alla ku yihi kam labista inteed meeshan ku nagayn qaala wuxuu ihi labistu waxaa nagaa yowman maalin aw bacda maalin badhkeed waxaa la yidhi qoraxdoo sii dhacaysa yuu yaa la dilay markana wuxuu soo toosay iyadoo soo baxaysaa lasoo nooleeyey boqol sano yuu halka marka waxaa la tusaalayn laba shay baa la tusaalayno inuu boqol sano dhinsanaana waxaa lagu tusaalayn dameerkii wixii baa burburay sida kalena raashinkii iyo wixii oo sidiisii ah yaa meesha yaalla faamaatahu llahu allah baa dilay miata caasano boqol sano uma bacasahu alla uu soo kiciye uu soo nooleeyey qaala alla wuxuu ku yidhi kam labista imisaad meeshan ku nagayd qaal wuxuu labistu waxaan ku nagaa yooman maalin oo bacda yoomin qaala wuxuu alla ku yidhi bal labista may bal may weye labista waxaad ku nagayd miata caamin boqol sano fandur bal eeg ilaa dacaamika raashinkaagii iyo washaraabika sharaabkaagii lam yatasanah ma doorsoomin raashinku watay wuxuu ahaa tiim buu ahaa baa layidhi dacaamkuna casiir buu ahaa baa layidhi fandur bal eeg ilaa dacaamika dacaamkaagii raashinkii tiimka ayaad wadatay iyo washaraabika sharaabkaagi lam liitasana ma doorsoomin wadur eeg ilaa ximaarika dameerkaagii oo burburay oo hadii meesha ka baxay linajcalaka waxaan sidaa kuugu yeelay wowda ziyaaday ku tilmaamaa meel lagu cadfo ma leh waxaa kaloo lagu cadfi karaa sidaasaan ku yeelay linajcalaka inaan kaa yeelo aayatan mucjizad iyo daliil linaasi dadka wandur eeg ila lcidaami dameerka lafihiisa eeg kayfa sida nunshizuhaa aan isu dul saasaarayno uma naksuuha aan huwinayn laxman hilib sharaabkii ma doorsoomin inuu doorsoomo ay ahayd dameerkiina intuu baaba-ay yaa lafa kelihi yaali markaasaa baleeg hadda sida lafaha laisugu kenkeeni lafiibaa lasubtataa hilibbaa la wey dameerkii meeshiibuu ka kacay marka wacdigaasuu ninkaas soo qaatay wandur ilaa ximaarika bal dameerkaaga eeg waxaan sidaa kuugu yeelay linajcalaka inaan kaa yeelo aayatan daliilinaasi dadka ay ku taxsi qaataan wandur ila alcidaami ballafihiina eeg kayfa sidaa nushizuhaa isu saarsaarayno oon isdush isu dul saarayno uma naksuuha aan huwinayno laxman hilib falamaa tabayana markay u caddaatay lahu nabigii dhintay xaaladii markay u caddaatay siduu alla dhulka u nooleeyo markay u caddaatay qaala wuxuu yidhi aclamu waxaan ogahay ana allaha alla calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiirun inuu karaan walaahi ogahay bu qaryadii oo camirana u arkay markuu soo toosay qaryada lafteedii oo camirana u arkay ilan dhexdeeda agteeda ayuu naftu kaga baxdu boqolka sano yilay waxna ma una noqonin